bsmi illaahi الرxmaan الraxim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd qaala اlimaam الbukhaariyu raximah اllahu taعalى xadaثna abu macmar cabdالlahi bn camr ibn اlxajaaj aلtamimi ثiqaة caalim qaala xadaثna cabdاlwariث ibn saciid ثiqaة sabt اlxuja qaala xadaثna cabdاlcaزiiz can anasin qadima الnabiyu nabigaa soo galay salawaat ullahi wasalaamu calayhi almadiinata madiinu soo galay walaysa lahu khaadimun asagoo lahayn gacanyara ama khaadim u adeega faakhada abu alxata alansaari abu alxata alansaari baa qabtay biyadii gacantayda anas gacantiisuu qabtay faاnطalaqa bi waa ila tegay rasuulku ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh xataa adkhalanii ilaa uu ii geliyey cala اnabiyi nabiga salawaat ullahi wasalaamu calayhi faqaala wuxuuna yidhi yaa nabiy allaahi nabigu ilaahayow ina anasan wiilka anas ah hulaamun waa wiil kayisun caqli badan oo dhug leh waa nin kayis ah oo caqli badan labiibun dhugle ama fiidhoon yani waa ilmo degan oo caqli badan oo wadadiisa kaba weyn wey falyakhdimkaa kuu khidmeeya nabi maxamedow anas waa wiil yar xaggana caqli badan garasho badan oo dhug leh nabiga kuu khidmeeyo qaala ku yidhi anas fakhadamtuhu nabigaan u khidmeeyey fi safari socdaal iyo walxadari nagaashada nagaadi iyo socodba nabigaa u khidmeeyey isagoo musaafiroo xaj u socda isagoo cumraysanaya isagoo halgamaya iyo isagoo deganba oo negida intaba u khidmeey laga soo bilaabo maqdamahu lmadiinata madiina soo gelidiisa laga soo bilaabo maalinku madiina soogaa nabi sal slam isagoo muhaajira u yimid laga bilaabo xataa tuwafiya ilaa uu geeriyooday salawaatu wasalaamu calayh maa qaala iima dhihin lii aniga lishayin shay sanactu aan sameeyey lima sanacta maxaad u yeeshay haadaa shaygan hakadaa saa maxaad u yeeshay yani laga bilaabo nabi maalinku madiine soo galay ilaa uu geeriyooday toban sano ka badan ayaa nabiga khaadimu ahaa iyo gacan yare wiil yarna waan ahaa ayib maa qaala lii nabiga iguma odhanin lishayin shay sanactu aan sameeye dartii lima sanacta maxaad u yeeshay haadaa shaygan iyo arintan hakadaa sida max oga dhigtay arintan saa maxaad u yeeshay walaal qaala liuma dhihin lishay shay dartiis lam asnacu aanan samaynin oo aanan qabanin alaa sanacta maxaad u yeeli weyday haadaa shaygan oga dhigi weyday hakadaa sida waxaan qabtayna sidan kuma ficinayn maxaasay u dhihin weyda nabigama dhihin buur waxaan qaban waayena maxaa u qaban waya nabigama dhihin buligiiba waa arrin culus wey weliba xiligan guryaha la joogo xaafadaha la joogo xoog haddaad isqariso nin ninraga iska dhigto marka la safraa la baxahaya safarku waa dhib badanya dabeecaddu bannaanka soo dhigaa ninka dulqaadka leh nin ninrageedka ninka waayeelka ninka akhyaarka ninka biyoboobka qaba midka hamulbaryaha qaba ka hunta kusuuxa ka raashin kusuuxa waxo dhan waa lakala kala baxahaya markaas socdaal iyo safar la galo halis weeye nin ragga maxay ama jid la mar ama jaba la meeri ninka ragga marka aduunyaad barata ama la daris oo la jag ama socdaal iyo waddo wada gala koobkiisa la hormariyo bas haddii la raacay kursiga fiican buu rabaa waayeeladii iyo caruurtii hayaanka hawl u ma ah boorsidiisa la buudahaya u horeeya warniga waa ku lacag baan la baxay bu kuleeya oo dadko dhan lacag bay la baxeen haddana xurmada waa lagugu leeyahay waa lagaa tabayaryahay waa lagaa baahan yahay waa ku sidee ayib hoteel haddii la degay iyo leeg la seexanay saratan fiican buu rabaa qolka u wanaagsanee muqdisho u dhow ee in badan aan la fumin waxaasu doonahaya meel kasta yani waxaa weyaa safarku ragga waa kala saaran ragga waa kala saaran sidii sayidina cumar radiallahu tacala canhu ayaa maalin gar loo keenay kama fii sunan daarami walbayhaqi wahayrihima gartii markuu xukumahayey yaa ninkii xukuni makhraatiyaal ma haa yaa makhraatiyaal ku ah hebel iyo hebel hebelkii baa loo yeeray markaasuu ninkan madaa marada ogaa ah, arrintaa ayada anaa marada ogaa ah. wuxuuna kuma aqaanee ninka shaahidkii markhaati galaya inuu nin caadil a yahay baa loo baahan yahay kumana aqaanee ninku taskiyeeye ii keen ninku yaqaana diyaanadaada dadnimadaada akhlaaqdaada yaqaana saad markhaati u gasho ii keen ninkuu soo qabsay ninkan a yaqaana buu hi ninkan cumra u mataqaana haa waa nin wanaagsan ninkan a yaqaana buu cumar ninkii ninka taskiyeynaybu ku jeestay wuxuu yidhi maxaan ku weydiiye ma taqaanaa ninkan haabuur maxaan ku taqaanaa ma baa tihiin buur horta mawadagantiin oo markaa aad la socoto makhrajahu wa madkhalah xilliguu baxo xilliguu soo galo habeenka wuxuu sameeyey salaatuleylkiisa sawaxankiisa iyo qayladiisa akhlaaq wanaaggiisa daris xumadiisa daris wanaaggiisa hawlaha ma ka warantaa maya daris ma nihin buur waa jirma waa gasheen buweyna waa safarteen safar ma waa gasheen oo marka lagu ogaado ruuxa muslimka ah darisnimada waxaa lagu ogaada ruuxa muslimka diintiisa iyo dagaaladiisa baa lagu ogaadaa safarnimada gashoona lagu ogaado ruuxa ninka ragga akhlaaqdiisa dadnimadiisa dadnimadiisa lagu ogaado kartida uu leeyahay dulqaadkiisa socodkiisa waxqabadkiisa samirkiisa baa lagu ogaadaa waa la kala fakar oo baabuurka markaa tegi oo waxbaa kala gi oo gacanta laska hor iman reemiyigu markay guurahayaan ninkii xasis way dagaalamaan waa la hubaa waa lasdiri yani dooduhu waa dhibanaysiisa safarku waa dhibanan yahayba marka xuroorin wada lama marin jidna lama qaadin lama safrin waayahay haddana weligaa la safrin buri beriska aan la ahayn ayna wada deganayn ganacsi iyo bisis mina dhex maray wax lexjeclo ah mina dhex martay oo marka lagu ogaado ninka muslimka ammaanadiisa wadaadku suu fiican yahin baxuu lacaga loo dhiibin waa la gandamhaya halis weye suu ninku u fiican yahay safka hore u tukanaysa hadda ugu fiican yahay oog bisu bilaabay wabaa loo dhiga lagaa fukan faruu soo taagahaya intaa ka noqoto n baasha lexsan way dhib badan tahay inaan lacag iska fariisiyo adduunya way dhib badan tahay xuur weligayna bisisnama gelin haddaadan darisna la ahayn socdaallaadan la gelin tijaariya ganacsi aynan wada gelin ninka ammaanadiisii iyo dadnimadiisa lagu ogaaday inuu iska ilaali xuquuqu naaska iyo inuu laqi lagu ogaado intaba haddaadan samaynin buuri maga taqaana or naga tagnin dhib kale ikeen yani waxaa waa oga jeedaa intaa uu nabigu safray salawatullah waslaam calayhi ama uu deganaa wiilka yarka ah oo qaطcan la hubayn ilmo caruur ah oo da'yar ayib inuu akhdaar badan leeyahay qaطcan wey taa waa shikila'aan wey basharidoo dhan baa ka tirsan ee waxa lagu kala dadbaalay waxaa weeye khuluqa rasuulilah sal slam habasha waxaa waday ee reerkaa dhan maamulhayey waxaa weye anas uu ku baxsaday khuluqu rasulilah salawatullah slam alay isagaa caddaynaya weligay waxaan sameeyey ha xumada ha maxaa u lama dhih haddaan samayn waayo war maxay sababooda lama dhihin ayb qadar lah maa shaa facluun <clears throat> baabu ida sariqa alcabdu addoonku markuu waxhalo yuu baab yahay yani in la iibinayo abu daawud baa isagu baabaysa wuxuu leeya baycu lmamluuki idaa saraq in addoonka layska iibiyo hadduu waxhalo yaaba in la dila ma aho nafta laga goyo waa la fasaxay isdhaafiba xadaana musadad ibn musarhad qaala xadaana abu cawaana alwadax ibn cabdlah alashkari an cumar ibn abi salma cumar ibn salma xaafidku wuxuu leeyahy fi taqriib saduuqun yukhti ayib camar cumar ibn abi salma ibn cabdiraxmaan ibn cawf azuhri ayib ama fatxiga wuxuu leeyahay mujaladka saddex tobnaad safxada saddex boqol labaatan iyo toddoba wuxuu leeyahay xadiiu xasan cumar ibn abi salma xadiidkiisu waa xasan can abiihi oo abu salma ah abu salma ibn cabdiraxmaan almashhuur bikunyatihi can abi hurayraa radi alahu tacala canhu qaal qaala rasuul lahi sal slam ida saraqa almamluuk aw sariqa almamluuku mamluuku hadduu waxxado bichu iibi gad isdhaafi walow binashin nashna allah ka dhigee nashku waa maxay waa awqiyad niskeeda wey sheekha sheegi doona sumuina allah ka dhigan sumuin allah ka dhig cayntiin ba allah ka dhig xun ku iibi isdhaafi ayib ida sarqa mamluku mamluku hadduu yaxano bixhu iibi cinda abi daauud fabixhu fabuu gelinaya ficilka bixhu fabuu gelinaya fabixhu iska iibi walow binashin wax yar baa allah ka dhige dirham alqiyaad niskeenna allah ka labaatan dirham waa labaatan dirham ayib waxaa loo jeedaa lacag yar baa allah ka dhige isdhaafi qaala abu cabdillaahi albukhaari maxamed ismaaciil annashu waxaa weeye cishruuna dirhaman nash luqa alcarabeed waxaa weeye waa labaatan dirham wاllugaatu lugaadkooda waxaa weeye hamsa yani alfaad isticmaalaan baa jira nis iyo nawcayteen iyo sinu waxaan isticmaalaan saas waa loo isticmaalaan annash waa labaatan dirham haddii la yidhahdo intaasu nuwaad ba wax ku meersaday ama aan ku gatayna khamsu daraahim weye waluuqiyatu uuqiyaduna waa arbacuuna dirhaman afartan dirham wey abu daas wuxuu leeyahay annashu nisfu uuqiya waa uuqiyad niskeed waluuqiyatu arbacuuna dirhaman annisfu awqiyata min dalik cishruuna dirhama alma waxaa weeye labaatan dirham baa allah ka dhige addoonka rayana dhib loo geysanay isdhaafiyow sheekhu wuxuu hi xadiidku waa daciif sida raajixana xasan wey xadiidku xadiid xasana maxaa yeelay alimaam axmed shaakir fi lmusnad wuxuu leeyahay xadiidku waa xadiid saxiixa ayuu leeyahay ibn cadiyna fi lkaamil markuu cumar ibn abi salama tarjamadiisa u marayo axaadiis fara badan buu soo min ariiqi cumar bn salma azuhri wuxuu leeyahay axaadiian oo dhanba kuluhaa laa ba'sa biha mujaladka lixaad saa darteed wuxuuna sheekhu ku daciifina xadiidka waxaa weeye cumar ibn abi salama cillo kale uu leeya ma jiraan lanna musadad waa la yaqaana abu cawaana cumarkaas wey ama aabbihi oo abu salama warkii badaaba jaawas alqantara idan ciladaa keliyu sheekhu daciifiyey ninkaana sida raajixa waxaa weeyaan waa xasan alxadiid xasan alxadiid wey maxaa yeele xaafid xajar taqriibka iyo tahdiibka raguusan tawfiiquusan ku keenin ayuu ninkuu leeyahay oo axmed iyo keyrkiiba ay e, leeyihiin waxaana soo geerinay kaskale atadyiil cala tahdiib atahdiib sabxada almuhim waxa wey xadiidku waa xasan baabu alkhaadim mudne wuxuu baab yahay khaadimka oo dambaabay ama khaldamay ma la ciqaabaya mise waa layska cafiyey xadaana axmed ibn muxamed ibn waliid alأزrqi saaxibu taarikhi maka iqة xaafid qala xadaana daawuud bn cabdiraxmaan iq alcaطaar ninka loo yaqaano wey qaala samictu ismaaciil ibn kaiir waa imaam iq xaafid can caasim ibn laqiid ibn sabra waa iqa taabici ah can abihi aabihi oo saxaabi jaliil oo laqiid ibn sabra ah qaala wuxuu yidhi saxaabigaas intahaytu ila اnabiyi nabigaan ku sayntoodo soo gaaron la soo fadhiistay wadafaca asagoo uu keenay alraaci ninka ariga raacayeyna filmuraaxi xerada wuxuu keeday sakhlatan waxar yar ilmaha yar ee naqasha ah ee ariga ayaa la sakhla la yidhahdaa ayib oo markaa aan la kala qaadanayn labiyo dhadigba ilmo yaroo waxa weyaan maqasha waliba ariga riyacadka ah ayaa loo isticmaalaa sakhlada wadafaca araaci raaci wuxuu keena wey yani ariga nebi maxamed ninkii raaci jiray yaa wuxuu galabka soo dheelmay arigii asagoo wada waxar yar ama orgi yar oy ka gacanta ku wada aig soo dhermi fadafaca araaci raacigina isagoo keenay wya cisaaqa wa awsala wuxuu keenay arigiibu soo kaxeeye soo dhalmi waaye fi lmuraaxi xerada almuraax waa xerada arigu ku dhelmado ee ku hida habeenka sakhlatan wa xaryan ayb faqaala wuxuuna yidhi sakhladu waa markaa ilmuhu dhashaa sakhla la yihahdaa markuu wax yar kahore magacyo kaloo yeelanaya jamcu sikhaal baa lagu jamciyaa ama sakhli intaba waa la yihahdaa faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi markaas nabig sal slm xadidki qisuu lahaa wuxuu yihi nabi maxamed raaci wuxuu ku yidhi adrhigii maanta maxaa ku kordhay waxar meel baa ku soo neef weyn looga gowrac marba haddii waxar ku kordha meesheedii mid weyn loo loogbuloog aniga saxaabiga iyo dadka meesha jooga in loo looga saxaabiga hadlo nabi maxamedo maya waxba yan lii gowracani anugu xoogay canjaradaas iyo xooga musharada u filan nabig wuxu uri sal slam adiga kumaana gowracine dhaqan baanu leenahay ariga markuu tiro dhaafeen neefka dhan waan gowracnaaba maanta har kuma soo dirin boqol iyo ko kow wuu dhiman hayaa marka adiga kaas dhib la kulantay iska fadhiisaa lay saasaa isku socota marka laa taxsibanna dhankaas ka imanaysa faqaala alnabiyu nabiga wuxuu yhi laa taxsibanna ha u malaynin hana u qaadanin walam yaqul ma dhihin buri saxaabigu laa taxsabanna maadaama xasiba ay laba xaraka leedahay marna facila ay ku timaado marna facala lagu keeno oo yafcal yafcil bay ku timaado sidaa ku taqaanaa sarfiga nabigu wuxuu isticmaalay calaa wasni yafcil buu kana wey ayb laa taxsibanna wudhi mooyeen laa taxsabanna ma odhanin buu ku saxaabigu ayb laa taxsabanna ha u malayn ana lanaa hanaman ha u malayn inaan kuu gowracnay wey ha u malayni inaan kuu gowracnay adiga aanu kuu gowracnay ana min ajlika dabaxnaaha baa riwaayo ah ana dabaxnaaha min ajlik ana lanaa waxaa noo sugnaaday anaman ari wa jamca mufrad lahayn wey mia oo boqol ah laa nuriidu ma doonayna an taziida inay ka badato boqolka ayagaa inay tirada dhaafto dooni mayna ariga u dhaafo faidaa jaءa araaci ninka adhiga jirkaa markuu keeno bisaklatin waxar la yimaada ama nayl uu keeno dabaxna waanu gowracnaa ama gowracnaa makaanaha booskeedii shaata neef weyn baan ka shaqaysannaa neef weyn baan gowracnaa annagu waan weyeysanaaye ha u qaadanin baa lagu gowracay ayb maxaa nabig xu ka sal slm ninka muslimka ah walaalkii hadduu soo martaan u yimaad wuxuu heli karo inuu ku soro laakiin inuu eh, ismashaqeeyo daymo galo istakalafanaba waa ummadda u diiday lanna waxay keenaysaa dad ismashaqaysood kolfo iyo dhib iyo daymo gasho hadda kadib inaad ka cararto murtisoorka oo ninka walaalka aad ka leexato oo tira ni sidii waag horu kambiye ku geliyey mid labaad ma geli kartid marka waxaad haysa ayar iska qoysta eh, kiila birisuu soo qaad wix tabantaadaas dhibe maxaa hayo diyaarta berri ku kala diyaar laakiin haddaad hal maalin baad dabada iska marto aad mayruga dhan soo qaxiso ood kaambiyaalo gasho dib dambe marto soorkaad ka carari nabigu marka ma ogolaan jirin in laismashaqeeyo oo kufr ruux isgeliyo wuxuusan qaadi karin uu sameeyo tii nabigu ka hadlahaya saxaabiga ha u qaadan inaanu is dhibnaye lahayn haddaan reer rasuul nahay weyaan la ficalay <clears throat> fakaana fii ma qaal yani saxaabigan laqiid ibnu sabira ah rwaayad kala cadaynaye nabigu u calaacayo nabi maxamedow waxaan leeyahay addoommo dhib badan waxbaan amhu way diidahayaan way dhaga adagyihiin way caasinayaan mar waa shaqaan u dira qaban mahayaan nafta u haysa sameeyaa kurka marka wada jara ma laayaa burka muu qaataa sameeyaa nabigu la tashaday aaniyan bacdu riwaayana wuxuu tilmaamaya in haweenaydiisu ka calacalay xoogay dhaga adayg buu ku yarshay nabigu intii waa ka waalinhaya wuxuuna ku yidhi fakaana waxaa fii ma qaala nabig wuxuu yidhi laqid kuwani waxaa ka mid ahaa laa tadrib ha garaacin daciinataka xaaskaada daciinadu asal waxaa weyaan haweenka jaaridka saaran baa loo isticmaalaa idan dumarkao dhan ba hadduu iskaga dhacaya daciinataka xaaskaada ka darbika saa u garaacdoo kale ama takaadontaada war haweeneyda xaaskaada cawarta kuu dhashay ee libaaska ku ah ha u dilin sidaad adoontaada u disho kale ayb xurmo ruux canaano wax u sheeg marna hadili xawdi oo waxaan bannayn tijbaxo iyo maxaan dhahay xabad rumay iyo meelahaas qataf ka sii laakiin intaad dul qaadatay handeel lama ogolo ayib waida istanshaqta lama ogolo sidii waadkii suufiga ahaaye qolyii hore axkaanleyda mid ka mid a ah islaantiisii waxa inuu yar garaaco xoogo bay dhiftay xilli dayradhaaf intuu kelli soo qaado biyo ka buxiyey iyo bannaan dhigay habeenko dhan suu dabadki kili u dhacahayay ee biyuhu qabado baraf ah niftanba iyadoo jeefta iyuu ku dulqabtay sagaal saacaduna iyadoo jeefta hurdo neefa maraysa iyo madaxa kaga bilaaban ku daadiye namuu noqon kiligu ku dhameeyey garacbu kaga dhigay intaasuu kaga dhigahaya biyaha qabow marka saasaa loo baahanya dabeedna waxay dhaha xanaaqadoo kabta ku tuuray markay kabta sii socto arkay naa ka carar dhinkaan qabta an markooda xanaaq baa ka keenay kantiibuu sii daayey kantiisan ku socoto ka yaaba ina islaanta ka dhimato na kan xawdhan ka rabbi qabtaa ilaha muslan kaa waaye marka waxaa la rabaa inaan haweenka lagu xadgudbin almuhim waxaa weye shuqul ogaadeen lama baahno haweenka waa in loo naxariisto si degan laga dhaqma la doonhaya magacaa maru madna raacan maynhayo hadda laakiin waa un lasla gaadhay ayib waida istanshaqta haddii aad tandaaranaysana eryeyse qaadana fabaaliq ku xeldheerow sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman inaad sayman tahay mooye riwaaya sufyaan athawri waxay leedahay wabaaliq fi listinshaaqi wاlmadmadati ila an takuuna saa'iman labadaas raacinaysa riwaayada daara iyo ninkii loo yaqaana ibnulaqin iyo dahabi iyo waxay leeyihin waa riwaaya maxfuula yani dikru lmadmada fii xadiidi laqiid ibni barna waxay leeyihin waa shaada almuhim waxaa weeyaan haddii aad sayman tahay haddii kaleba inaad si fiican u muuqata la doonaya oo sandaasata laakiin xad xilligaad saman tahay iska ilaali wayda istanshaqta fadaale ku xaldhoon istinshaaqa sandaarsiga ilaa an takuuna inaaba tahay mudan saa'iman nin sooman baabu man khatama calaa khaadimihi makhaafata suui dan ninka xisaabta xidhay ee wax ka tegey wey khatmigu waa maxay waa weel ishay xidhan baa loo dhiibahayaa wax tirsan baa loo dhiibahayaa haddii waraaq loo dhiibi waa noori baa laga saaraya ama istaam baa laga saaraya ama si ugu darin ruuxu suusa wax ugu darin ama ku khariin baa laga tirinaya maxaad ka baqaysaa soo adan hadhow waaadhihid ninkaan wax ku darsaday ama wax haday ama wax kala bixiyey intaan marka qalbiga culays kaa gelin lahaa ayaa wax cad oo asna uusan waxba ku dari karin waxna ka dhibi kara u dhig dee ninkuu dhigta magacyo ku qoray toban magac ku qoran yihiin xaggana iska furana faylku u bannaan yahay labuu raacin ama asagu waxbay raacineen badhihi war meesha waa furayde ama lama ku darsaday inkaarqabu buuqaa doona intaad u gelin baa iska xirba xisaabtaa la xidho xadaثna bsr mحamed almarwزي qal أخbarna cabdالlah mubaarak qala أخbarna abu khaldة khaalid بn dinar ثiqة xaafiظ can abi caaliyة الrayaaxi rufayc ibn mhraan baa loo yaqaana أwl muؤdinin bima waraء nahri baa loo yaqana waa nin xaafiظ iqa wey min iqaat taabiciin wuxuu hi qaala kuna nu'maru waxaana la amri jiray an nakhtima inaan xisaabta ka xidhno calى alkhaadimi khatmiga waa shaygii furaa oo la binacnada wey ama eh, ha noqdo diiwaan ama wax la tirin ha noqdo shay oo la gunaado la af xidha wey ayib haddii shay qalbkii furan u dhiibayso afka ka xig haddaad fal u dhiibayso dhammee maarta kuwan eh, qorodaawooyinko kale markay meesha bannaan qalinka soo marna way ka hadlaynayaan maa maxaa bimacnaa maxaa loo hadlaynaya lagu ciyaarhaya wax lagu dareemeeyey faylka qayb baa dhamman qalin baa loo marin waa xidhan tahay yani halajaan la buuxino waxba aan lagu darin ayib hadduu qalbi yahay hadday xisaab tahay hadday magacyo qoran tahay wixii loo dhiibayo ruuxu ha laga xidho wey sideedaba wanakiil inaan miisno wixii uu soo galo la beego oo wanacuddaha aan tirno hadday lacag tahay waa in xisaabta laga xidho laga tiriyo laga beego kolba wixii yani wax go'an waxaan iska qaad lama rabo maxaa saa loo yeelay karaahiyatan nacaybs eh, la koobsanayo an yatacawaduu inay ka caado oo ka dhaqan dhigtaan addoommadu khulqa suu'in dabeecad xun xatooyo inay bartaan inay wax kale sii bartaan baa laga cararaya aw yadunna ama u maleeyo axadunaa midkaanno danna saw'in mala xun ama asagoo waxba qaadinoo allihii alla yahay baa aygu waxaa ku gelahaya sida wax u kala siibay intaaba u dhicin wax go'an ha lasu dhiiba wax go'aad u dhiib hadhow halaga tari baabu man cadda calىa khaadimihi makhaafata danni ninkii wax ka tiriyey addoonkiisii isagoo ka baqaya mala xun xadaana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaana israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabici can abi isxaaq asabici awogii wax ka warinaya can xaariثata bni mudarib xasan alxadiiث can salmaan alfarisi qaal inii anugu haddaan salmaan la ucuddu waxaan tiriyaa iska badaa wax kale alcuraaqa lafahan ka tirsadaa bur addoonka calaa khaadimi markaan hilib u dirsado hilibka lafahan ka tirinba hilib soo gad laftankow tan waa ludii tan waa feerihii midkan waa garabkii intan waxaa weyaan ahay waa laga tirinaya lann wuxuu ku talagelaya hadda kadib in xisaabta la taalo waxba dhugan maayo waxba kharribi maayo waa laga dambeeya laakiin hadduu kaaga darta yeelkadayn iska wad oo maxaad keentay dalku inoo saar maanka dambe la kacahaya iyadu biri qaadi laf yar buu qaadi xoo cad buu yeeli marka dambe qayb buu la hari midkad iibinhayba mar dambe sheer la gala hayaa iyo heshiis somaali waxay tiri ninkii ninkii mudac xaday dheheen erbada i horreeyey mudac ninkii xaday erbada i horreeyey dheheen arrinta lanna waxaa weeye wax yar baan ku baran nus iyo shilin iyo toban shilin markdan boqol bay gaari boqolku laba boqol buu socon kun bay ka bilaaban waagi dambe xataa meli kuguma fillo idan waxaasa waliiqada xun sadda jaraa'ic waddooyinko dhan baa la xirhaya inii la acudu waxaan ka tariya calaa khaadimi addoonkayga alcuraaqa yani lafaha hilibka laga cunay curaaq asal ahaan waa lafta hilibka laga cuna la feenfeentay wey maxaan saa u yeeli ma dhakuulnibay iga tahay ma qaduucnibay iga tahay ma xumaan bay iga tahay muungurxuun maya mahaaata danni malaxun ka cararkii bay iga tahay mahaaata danni malaxun ka cararkii ayib yani waxa waa tarbiyeyn wey waa tarbiyeyn waa rabaayadayn waa akhlaaq wanaagsan in la bara ninka ee ma aha saxaabadu cid kasta ayaa ka deqsiinaa wax kasta ayaa ka fiicna xadaثna xajaaج ibn minhaal qaala xadaثna shucbة qaala anba'na abu isxaaq الsabiici qaala samictu xaariثaة mudarib qaala samictu salmaan inii la acudhu addoonka waxaan ka tiriyaa alcuraaqa lafahan ka tiriyaa khashyaةa dannii malaaxunka cabsigii darteed baan saa u yeelaa wey ee xumaan kaligama ah almihii waxaaday xisaab iyo lexjeclo tahay ha la kala baxo wixii asagoo xidhan oo nadaamsan walaalkaa waxaad u cafi u cafi waxaad siisi intaad ka tiriso kulligooda wadasi haddaad doonto taa wixii ka saxdo wadasi laakiin waxaa la didaya nidaam iyo saddex boodka iyo waxaan qulban ee hadhow la kala shakiye meesha walba u dhibna ilah baa lagu xusameeyey maxaa te ilah nagu xusameeyey taa wax karinta dhiga fikra maxaa keenay shaqada ninka loo dhibaha laga xisaabiyo galabka laga xiro habeenka laga xiro waxayaa yugan ruux waa ruux muslima in la tumo laga ogolo aduu laftirkaa qalbiga inuu kuxano ku dikaamo caawna tira xoole iyo ilbaa dhunsaday lama ogol aduguna waa lagu badbaadin asagana saaxadiisa iyo sharibta la ilaalinaya hadhow soo ayadoon xisaab laisku tuumaynin walaalka ama xiriir oo wanaaji ama xuma adow ku taallahay yani waxaa la rabaa nadaam saddex ma ogola saxaabadu mid isagaa arkay nin buu shaqa u dhiibanaya wuxuu ku leeyahay meesha iyadoo wanaagsaysaan shabir u dhibay lama yaqaan lama yaqaano maxay tahay bimacnaa asagaa cunay wey isagaa dhunsaday wey madaan xumay kamid tahay war markoo la kala xisaabtama dadku waa inay wax isku ogaadaan hadda anugu waxaan lahaa waa naad mootine xoolo waa xoolihiisaan lahaa hadda waayo xoolihiisii buu cunay faraha ka qaad hadda xoolihiisii buu cunay faraha ka qaado daa maxaad xamanood u caybaysanood suuqa oga xidhaysa baabu adab اkhaadim khaadimka edbintiisii iyo karbiyantiisii buu baab yahay xadaثana axmed bn ciisa saduuq axmed bn ciisa bn xasaan qaala xadaثana cabd اllah bn wahab alqurashi قال أخبرني مخرم بن بكير صديق وروايته عن أبيه وجادة وجادة عن الرواية عن أبيه يعني ليس له سماع لكن كتب أبيه وحكوري أن سخيسي سيد الراجحان وحسن الحديث أما صحيح الحديث وي عن أبيه أو بكيرة بكير بن عبد الله الأشج بل يقال ثقة حافظ قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصير ثقة من رجال جماعة قال وحور تابعي أرسل عبد الله بعد دري ابن عمر أها غلاما ويل بودري أبون lahu asagoo u sugnaa bidahabin dahab buu u dhiibey aw biwarain ama fidu u dhiibey fasarafahu addoonkii baa sarifay ama wiilkii baa sarifay lacagtii sarif yani waa le lagta soo sarif baa layidhi lacagtan qaado suuqada ii soo sarif ama dahab bay ahayd ama fid ay fasarafahu waa sarifay ayb faandara bisarfi sarifkiibu wuxuu ka dhigay dayn faandara waa dib oo waa kortay bisarfi sarif hadduu yahay been ma galo ribowasadannasiamaysa ku jirta mamnuuc khalad buu galay diineed addoonkii waxaa raba haa wa haa ayb farajaca waa soo laabtay ilayhi ilaa cumar buu ku soo laabtay addoonkii wuxuu lacagta waan qaaday waa soo sarrifay laakiin deen beri baynu qaadan doonaa sarifkeeni ama beri dambe ama galabtu kale fajaladahu cabdullaahi waa garaacay waa shaabibay jaldan shaabug iyo jeedal wajiican muliman xanuujiyey adoonkii bimacnaa waa khaldamay khalad diideed buu gala marka waa in la xadidiyo maxaad soo sarif baa leey ama sarif jaban ha ku qaado ama mid qaaliya laakiin ma ahayn inu dayn lama ogolayn mamnuuc wey waa ribo ribanasiya wey wajiican xanuujiyey waqaala wuxuu ihi idhab orod waryaa laabo fakhud ii qaad aladii midkan li cani walaa tasrif ala sarifin buui sarfuma taqaanidba yani masaa'il riba kuma wadhacsanaba saa darteed waxba haya sarrifine intaad ninku u tagto waxaan lacagtii kawa noqon ii soo qaad ani lacagtay soo celi anaaba soo sarrifbane haddaad keentay inaad xudo ii keentay iyo wax la garan waaye iyo beri baan qadanayna orad buuri fakud aladii lii walaa tasrif ala sarrifin buuri xasan isnaad waxaa laga qaatay in la edbiyey markuu gala khaladiineed fajaladahu cabdullahi bni cumar jal nabigana maxamed sal al bikan lagu tarbiya akhlaaqda maamulka adduunya haddana aaad galo in la saxo wey oo uu ogaado arrinta ayada ayb qaala akhbarna abu mucaawiya aلdariir maxamed bn khaasim can اlacmash sulayman bni mhraan can ibraahim ataymi can abihi yid bn harii aabihi yaziid bn shariik ba loo yaqaanaa iqat mukhayrab can abi mascuud alansari qaala abu mascuud alansari albadri qaala kuntu adribu hulaama bukhaari iyo sheekhiisi iyo adu xufaad fara badan oon badnaynba waxay leeyihin waa badri lannu min shuhadaai badr buu ka mid ah iyo xuu raggii man xadaru badran raggii badr tegey min shaydu badran nimana waxay leeyihin maehe wuu degey ceel meesha ku yaalay buu degey ama badar buu deganaan jiray saasaa lagu nisbeeyey amiha masala khilaafiya qaala wuxu uhi saxaabigaas kuntu waxaana adribu kii garaacaya hulaaman hulaam baan garaacahayo lii yani qisadhacdoo ka sheekaynaya kuntu waxaan ahaa adribu kii garaacaya hulaaman adoonoo li aan ii fa samictu waxaan maqlay min khalfii xaggayga dambe dhabarkayga waxaan ka maqlay sawtan dhawaq baan ka maqlay dhawaqaan muxuu leeyahay iclam abaa mascuud iclam abaa mascuud waa xadfu xarfi nidaa yani iclam ya abaa mascuud wey abaa mascuud w nabi maxamed baa arkay isagoo gacanta qaadantu xanaaqay garaacaya addunkii saaran xagguu nabigu ka dhawaaqay ila ma soo gaari kareen nabigaa soo dhawaaq wuxuu yidhi iclam abaa mascuud wallaahu eebbaa ilaahaybaa aqdaru kaaga awood badan calayka dushaada minka adiga calaysa ay awoodaysa bimacanuu waa maxay qudrat ullaahi calayka acdamu min qudratika calayhi wey yacni isaga uga awood badantahay maanta u dharaacayso in ka daran buu rabbi kaa awood badan wuxuudan kugu samayn karaa ugo weye ha u awood sheegan addoonkan gacantada ku jira abu mascuudow ha u tabaad sheeganin ha u xoog sheeganin u naxariiso bea maxaad soo jilaysaa addoonka ilaahay awooddiisaana xusuusiyey ayib lallaahu ilaahay baa aqdaru kaaga awood badan weeye calayka dushaada minka adiga calayhi dushiisa yani awoodda aad ku leedahaad ku garaacaysa maanta mid ka badan buu rabbi kugu leeyay adiga abu mascuuda la soco waa la cabsiye mixtigaa loo sheegay xaqiiqa la tabsiye idan laakiin dhawquu maqlahaya iyo hadalka mooye ma arko waa nin xanaaqsan oo dee garaacaya wiis garaacaya wey nabiguna xagga dhabarkiisu ka dhawaq inuu marka dhowro oo fiiriyo weli muusan awoodin laakiin hadalka waa soo gaaray markuu hadalkii dhammaaday ee hadalka soo gaaray bu dib fiiriye faltafatu waan jaleecay ama waan eegay faidaa huwa rasuulullah ruuxii dhawaaqahayey ee ilaha lahay waaba nabi maxamed buuri qultu waxaan yaa rasuul nabi maxamedow fa huwa xorun liwajhi illah duba nabiga halkaa ka dhawaaqay arrintaan la taabsiiyey muxuu nabi maxamed wax kaloo samay garan maaye dembi weyn baan galay nabigoo dhawaaqayaan un la saaray si xun nabigu u calacalay dembiguu samey u sheegay waa nin dhib badan intaasoo kor baan la hadlay waxaa ka bax baa layidhi walayyi iyo ilaahay awooddiisa waa salmaanta uga badbanta waa kaaga wadbanaya xunabi maxamed maxaan sameeyaa markhaati ka oga saacada laba xor weeye waa addoonku xorun wuxuu xor u yahay liwajhi illahi ilahay wejigii ilahay dartii faqaala wuxuu yidhi amaa ilow lam tafcal eh, lamasadka annaar aw lalafaxadka annaar nabig uu sal slm haddaa saa aadan yeeli lahayn naar baa ku leefi lahayd ama ku taaban lahayd ama yani waa xarfu tafsiil yani hawshaa la kala ama waxaa weye asamooyi wey inaad saa yeeshay asamooyi mar saa yeeshay hawshu waad kala fakatee wey badbaada waad badbaaday ama ilow lam tafcal saa haddaadan yeeli lahayn soo maaha lamasadka waxaa ku taaban lahayd annaaru naar baa ku taaban lahayd maxaa yeeley waa qisaas ma lagaga goyn laha aw riwaaya waxay leeyahay ama wuxuu le shekuraawi lafaxadka waxaa ku leefi lahayd annaaru naar ama in low lam tafcal baan ii qoran in baa meesha igu jirta ayb baabu laa taqul qabaxa allah wajha ha odhanin baa laii wejigaada hada ku xaartay wejigaada ha ku xaartay wejiga naclad ku baxday waxaas lama ogoro ayb abax allah waj wejgiisa allah xumeeyo yaan la odhan xadaana xajaaj ibn minhaal qaala xadaana ibn cuyayna sufyaan can ibni cajlaan maxamed ibni cajlaan can saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurayrata can الnabi sal slam qaala nabig wuxuu laa taquuluu hadhihin haddaad ruux canaanaysaan ama aad ruux aflagaadayaysaan qabax allah wajhu wejgayna la aadi meelkao laga wareegaba wejiga waa weji ilahay lagu caabudo oo xurmaysan qabax allah wajhah wejigiisa allah xumeeyo ama hadaa ku xaarto yaan la odhani amed ba cadaynayso ida daraba axadakum falyijtanib اlwajha haddii midkiin ilmo garaacayo ama ruux edbinayo wejiga ha ka fogaado yaan laga garaacin carruurtii wixii a walaa taqul hana odhanin haddaad canaantamayso qabax allah wajhaka midna ha odhanin ba lyidhi xadaثna cabdاللahi ibn mxamed almusnadi aw abu bakr ibn abi shayba yani ninkan cabdulahi ibn mxamed ninkuu yahay ma caddo maxaa yeelay cabdulahi ibn mxamed abu bakr ibn abi shayba waa la yihahdaa cabdulahi ibn mxamed almusnadina waa la yhahda in badan aanu soo maray labaduba waa shaykh اlbukhaari ثaaniyan labaduba waxay arday u yihiin ibnu cuyayna oo daba idan marka maanan helin inaan si aad usii fiiriyo hala fiiriyo dhib mala hadday ama uu noqdo ibn abi shaybi hadduu noqdo musnadiba labaduba waa nabadii caano wey nin nin ka yaraysta ma jiraan laba xaafid oo isnacday wey xadaana ibnu cuyayna can ibni cajlaan can saciid ibn abi saciid almaqburi can abi hurayrata qaala laa taquulanna hadhihin muslimow haddaad wax canaananayso qabaxa allaahu allah xumeeyo oo fool xumeeyo ama suuro bedelo wejhaka wejigaada wejigaada ha ku xarto iyo wajha man ashbaha wajhaka iyo wejiga ruuxa wejigaad u egba adiga iyo waxa kuu egba duf ha ku baxdo naclad ha ku dhacdo yani waa mogteeda darro weeye waad sii fogaatay kuwaa dhihi adiga iyo umurasadaadiiba saa waxa ku samee oo umursadii maxaan ka dooni umursadii ee darrada ku jirta dadka somaliyed qaybo ka mida ah, waa la yaabi afxumadiiba meel xun ka gaadhay badraannimo ayib fakar waxaan diintu caayo hadda diinta iska daa diinta madaas kale kudhiya mas-uulka ah aduu kugu bilaabahaya qabax allahu allah xumeeyo wejhaka ha odhan bareeyo wajha man ashbaha wajhuka iyo wejigaada wuxuu shabahayba ama wejhaka taadamba la kordhabo iyo wejigaada wixii wejigaada shabahay faina allaha caza wajalla khalaqa waa abuuray aadama aadam buu abuuray salawaat wasalaamu calayh calaa suuratihi ilahay suuradiisu ku abuuray ayb sheekh iyo ibnu khusayma iyo ninka loo yaqaano abu thawr iyo ninka loo yaqaano eh, abushaykh alasbahani ragga dhowrka ah waxay mareen in damiirku loo celinhayo aadam in allaha khalaqa aadama waa abuuray calaa suurati suurati aadam aadam siduu yahay baa loo abuuray oo idinka biniaadamku iyoinakaasku qaabad ahaydeen bay ku awileen culamada kalena waxay marayaan damiirku allo u laabanaya qarniga saddexaad wuxuu ka horeeyey damiirka suuratii ku jira ayay salafku u celin jireen jahmiya u horeysay damiirka wax u celiya aadam madhab salaf min ataabiciin wاsaxaaba waatbac ataabiciin alkibaar ilaa qarnigii saddexaad bartankiisa lasoo soo gaadhay xilligay jahmiyadu xoog badatay awood caalam islaami ku yeelatay baabi'isay dowladaha qabsatay cabaasiyiin lunsadeen lasoo soo gaadho damiirkaa in loo celinayo ilaahay loo celinayo muran ma lahayn bal axmed marka la weydiiyey oonay ninka damiirka u celiya aadam ka waran wuxuuhi waa jahmi jahmi weeye waa mucail mushabbih ah ninka asagaa iska ilaaliya laakiin culummada ayaga ta'wiiliyey yani ibnu xuseyn wuxuu ku dhisay xadiidkuusan asixin buu ku dhisay cilal buu ku sheeg lakin xadiku waa mutawaatir wey xadiku waa mutawaatir akara boqol bara safxa ka badan buu kaga hadlay ibnu taymiya xadiidkan kitaabkiisa loo yaqaana bayaan talbiis aljahmiya marka sida raajax waxaa weeye damiirkii alla loo celinayaa ilaahayna suuro yuu leeyahay u cunanta daatihiisa subxaana wa tacala iyo awooddiisa in la ta'wiiliya waa khalad sheekh albani ee ardaydiisa qaybo ka mida ah, iyo ragga dhowrka ayaa ta'wiiliyay saa darteed abulqaasim saaxib alxuja calaa taarik almaxaja iyo ninka loo yaqaano abulxasan alkarji saaxibu kitaab alfusuul fi lfusuul wuxuu leeyay kulli ibnu khuseyme waa khaldameen raggana waa khaldameen waana tafarud ay la infiraadeen khaalafuu fihi manhaj salaf laguna raaci maayo ama ayagu waa aima min a'imat almuslimiin nin kastana khalad ba yuu leeyahay laguna ceebayn maayo laakiin waxaa la raacaya manhaj salaf saalix cadam الta'wiil fi masaa'il الصifaat wغayriha baab liyjtanib alwajha fi اdarbi marka xadiikun xadii muran geli kara waa mutawaatir wey ayb xadaثna khaalid ibn mhlj alqatawani xadana sulayman ibn bilaal ataymi qaala xadaanii muxamed ibn cajlaan saduuq qaala ahbaranii abu abi aabbahay aa ii warramay oo ah maxamed oo cajlaan ah duqa cajlaan ahayna soo maray ee iqada ahaa iyo wa saciid ibn abi saciid almaqbiri baa ii warramay can abi hurayrata can inabiyi qaala idaa daraba axadukum midkiin hadduu garaacayo xawdinayo khaadimahu khaadimkiisa falyajtanib ha ka dheeraado ha ka fogaado alwajha wejiga wejiga in dhib loo geysta lama ogolo ayib haweenku hadda markay isku dhacaan waxay odhanayaan maay wejiga ka hadleen sakiin bay qaadaan ama dhalay qaadaan wejiga laga jexjexya ruuxa waa dulan wey lama ogolo asagoo in la dagaalama aysan bannaanayn haddana haddii shaydaanku qaado oo aad gacan qaadayso ruuxa wejigiisa ka gud ma fiicno sharciyan mama bannaanaba xataa haddaad muluumta ninka iska dhecaysa wejig lagu dhufan maayo lama ogolo weji waa mamnuuc ruuxa in la suuro badelo tamdiil lagu sameeyo oo weji nabar loo geysta mamnuuc wey allahuma inay maslatu lqisaas oo kale ay tahay markaa mooye xadaana khaalid ibn makhlad alqaطawaani qaal xadaana sufyaan ibn cuyayna can abi zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus almaki waa iqa xaafid ila anahu e, yudalis can jaabir inkastoo bacdu ahlicilmi ay leeyihiin jaabir lam yahbut canhu tadliis walaa irsaal aslan riwaayat abi zubayr can jaabir wax tadliisa walaa irsaala kuma jira culmaa maraya oo kitaababa ka qor hadda mucaasiriina can jaabir qaala mura cala اnabiy nabigu waxaa lala soo maray bidaabatin daabad neef xoolaa nabiga la soo maray isagoo meel fadhiya neefkaasoo qad wusima la suntay sumad baa la mariyey kaasoo yudakhilu uu qiiq kicinayo man khiraahu labada san duluu iiq kicinaya sankiisa wa ka socda iiq halkana laga suntay sanqararka waa laga mariyey birkoo laga mariyey waa laga suntay idan dhawartii gudatay iiqeedaba baxaayo neefkii ordaya meesha maray oo sanka ka suntan nabigu waa arkay salawatullah aslam aleyh yudakhinu uu iiq kicinayo oo uu qiijinayo man khiraahu sankiisa gafuurka u iiq kicinayo qaala nabig sal slam lacana allaahu allaha lacnado lacnad allah ku rido man facala haada sidan ruuxii sameeyey neefkan xoolaha ruuxii afka ka suntay ama sanka ka mariyey madanaha ka mariyey lacnaha ku dhacdo laa yasimanna midkiisun suntin axadu ruux alwajha wejiga xoolaha laga sunto dhagaha iyo meelaha dambe iyo bowdaha iyo meelaha laga sunto iyo luquntii laakiin wejiga mamnuuc laa yasimanna axadun axadiisu suntin baa le alwajha wejiga walaa yadribanna yuusan garaacin adinay gacanayaan lagu dhufanin dabnayaan sumad weji shuqulkuma lah rimidii meel aan madaxda kama aadaanba wejigeeda ugu daran yihiin ayb baabu man laima wejila waba lagama suntaan filaya meelahan dabashiid iyo meelahan mooye wejiga waxbaa laga suntaa anjiidii baa jirta ile afdubna wuu jira ha lama ogolo waxaa walaa afdub walaa canjiid mamnuuc wey <laughs> meelaha kale laga wareego baa man laima cabdahu falyuctiqhu man laima ninki dhankalaasaan dhurbaaxa cabdahu addoonkiisa falyuctiqhu ha xoreeyo min hayri iijaabi bukhaari laakiin waajib ma ah xorayntu waajib ma ah ee waa maxay waa kafaara haddaad doonaysa in dembiga alla dhaafo oo dhibka aad u geysa addoonka laguu dhaafa aad doonayso xore haddaadan laakiin doonaynin in dembigii laguu dhaafo waxaa xoreynin aakharaad ku sugaysa marka marka waajib ma ah buu leey fadal sheekh xadaثna aadam ibn iyaas ثiqة xaafid qala xadaثna shucba ibn اlxajaaج abu bisطam alwasطي qala xadaثna xusayn ثiqة xaafid qala xusayn cbdiرaحmaan qala samictu hilaal ibn yasaaf yaquul taabici jayl awey kunaa nabiicu waxaan iibin jiray albaza dharkan iibin jiray waxaan uga ganacsan jiray dharka ayb fii daari suwayd ibn muqarin suwayd ibn muqarin gurigiisaana ku iibin jiray fakharajad waxaa soo baxday maalin maalmaha ka mida jaariyatun gabarh baa soo baxday addoon ah faqaalad waxay ku tiri lirajulin nin bay waxay ku tiri shayan xogo afxuma ruux bay caayid nin bay la hadasho mogta war laga waayi maaye ayib falatamaha wuu dhankalaasay daalika arajulu ninkii baa dhankalaasa fari ma dhigay markii afrig dhaxadul rooxu la aaday faqaala lahu suwayd ba wuxuu ku yidhi ibnu muqarin alatamta wajhaha ma wejigeeda dhan kalaastay ma maantaad gabar addoonoo miskiina aad wejiga dhankalaas ku dhufatay oo faro meel dhigta dhubaaxo arrinba oga sheekayn marka saxaabigu suwayd muqarin ayib arrin buu ka sheekaynaya wuxuuna yidhi laqad ra'aytumii waxaanu is arkoy soo martay saabica sabcatin toddoba anoo toddobeeya toddoba nin anoo toddoba ku ah ayib lix nin baan toddoba ku ahaa marka saabicu sabcatin wamaa lanaa asaguusan noo sugnayn ilaa khaadimin hal gacan yara le toddobadaa nin aan ku soconno ee reer muqarin iyo saxaabo fara badanba ah waxaanu ahayn buui hal khaadim hal gacan yaraan wadan addoon ah gacanyariidii addoonkaayo shaqaynhaya baa xoogu khalday nin baa ku xanaaq falatamahaa waxaa dhankalaasay gabadhii loo shaqaynaysay bacduna barhkana barbaxa ku dhuftay fa amarahu nabiyu nabigaa wuxuu faray an yuctiqa inuu xoreey qoys dhan halka shaqaynaysa nabigu waana dhaafiyey marba hadaad maanta dhankalaastay addoon miskiina dhankalaastay inaad xoraysa mooye dembi weli baa ku yaallowey an yuctiqa inuu nabiga xoreeyo ayib idan amarka waxaa laga qanaya wujuub in addoon ruuxi dhankalaasa asagu uu leeyahay inuu xoreey ay waajib tahay amarka nabi maxad sal slam haddaan qariina saarifan lahaynin wujuub buu tusaa ee bukhaari muxuu u yidhi falyuctiqhu min hayri iijaab bukhaari waa muxadid ah meeshuu fiqi kala soo baxay waa kan xadiikan dambe wey xadaثna camr bn cawn abu cuثmaan ثiqaة xaafid wmusadad ibn musarhad qaala waxay dhn labada sheekh xadaثna abu cawaana wadax alyashkuri can firaas firaasna waa nin iqa oo xaafid ah wey bihada sanad buuna ku imanaya xadiidku dhowrkan kuso laaban doona fi saxix muslim can abi saalix dakwaan wey can zaadaan abu cumar albazar ba loo yaqaana waa iqa min kibaar الtaabiciin can ibni cumara qaala samictu الnabiy yaquul nabi maxamedow labaan maqlay man laطama cabdahu addoonkiisa ruuxu dhurbaaxa ama dhankaraasa waxaa tiradaba ama mxu baashii sawaaxiliga koofiyed ma koofi ma mise koofiyed <laughs> waaya adugu dhankaraasa waad garateen aw daraba ama garaaca xaddan xad ku dhufta xadkaasoo lam yati uusan la imanin xad uusan la imanin baad ku dhankalaastay been intii la sheegay baad garaacday xadna muusan la imanin ama waawad ku xanaaqo dhurbaxad ku dhufatay aw daraba xaddan ama xad ku dhuftoo garaaca lam yaati uusan galabsanin fa kafaaratu dembidhaafkiisa waxaa weeye garaaca iyo dhankalaasada iyo xadgudubka a u geysatay kafaarisa waxaa weeye cidqahu xorantiisa fakafaaratu waxaa weeye cidquhu ama kafaara laftirkeeda waxay noqonaysaa masr cidqahu bay noqonaysaa wuxuu kordhay ma jirtaa ana waa i godahayaa waaya cidquhu baa xoraynaya marka wuxuu leeyahay anugu haddii aan doonay inaan dembi dhaaf rabbi ii dembi dhaafoon dembiga aan galay aan baabi'iyo aan tirtiro idan kafaaraan la imanhaya haddaan kafaara aanan doonin istikfaar iyo meelaan ka wareegaan dhah ka war istikfaar iyo meelahaas ka wareega iyo howlo kale iyo toobadkeen kale laakiin addoonka xoran maayo waad heli kartaa bukhaari meesha yuu ka fahmaya xadaثna musadد ibn musrhad qala xadaثanii yaxya bn saciid alqaطaan can sufyaan aلthawri qaala xadaanii salaaة mukahayl waa iqa ila anahu yatashayac qaliil qaala xadaanii mucaawi ibnu suwayd ibn muqarin qaala latamtu mawlan lana latamtu waxaan dhankalaasay haddaan ahay mucaawiye waa suwayd wiilu dhalay wey saxaabigu suwayd muqarin ah wiilu dhalay wey taabici ah ayb latamtu waxaan dhankalaasay mawlan gacal yani addoon wey lana annagu aanu lahayn fafara markaasu cararay oo baxsaday wa fii riwaaya fafarat way carartay markaa dumar bay ahayd cinda muslim laakiin waxay ahayd faharabat muslim waxaa uu soo qorayaa faharabat uma jiئtu abii qabla duhr markuu cararay addoonka cararay baa anugu intaan la dhuuntay baan duhurka aabbahay u imid buudhi fasallaytu khalfahu duhurkii baan ku daba tukaday aabbahay fadacaahu wadacaanii aabbahay suweyd ilamaa saxaabigii ayagoo toddoba nin intay addoon lagaba xoreeye wiilkiisa maanta dhan adoon muxuu samaynaya waa xukumi xooga nabi maxamed u marhaya saxaabada ay xama yaqaanaan fadacaanii aabbahay baa ii yeedhay abi aabbahay baa ii yeedhay wadacaahu wey marka addoonkiinan aabbahay wuu u yeedhay anna waa ii yeedhay dayib faqaala wuxuu yidhi marka iqtas ka gooso fadhiisa inaha kala qaad adoonka wuu u yeedhay dhurbaxaadna farma meel dhig buuri ku dhuf amar baa yimid xeelalkan fadhiisa wuxuu kugu dhuftay wuu dhankalaasi bur ugu dhuftay burka soo qaada madaxa jebi dhankalaas san ka qayn aduguna ma dhaqaaqi karo waa la hayaa wiilki wiilki waxba haysta markaasuu wuxuu yidhi kunaa walada muqrin kunaa waxaanu ahayn acnii walada muqarin suweyd baa qisadii adda ku celinaya waxaan u jeedaa buu idhi caruurtii ama dhashii muqarin baan u jeedaaye sabca toddobaan ahayn buuhi lanaa waxaa noo sugnaa wiilio yarkay maanta garaacahaya addoonta khaadimun hal gacan yaraan lahayn falatamaha waxaa dhankalaasay axadunaa midkaayo fadukira dalika linabiy arrintan baa nabiga loo sheegay nabi maxamedow addoonkii yaraa ee reer muqarir u shaqaynay nin baa dilay faqaana wuxuu uhi murhum amar falyuctiquuha ha xor weeye gabadha ha dhaqaqo faqiila lilnabiy nabigu waxaa lagu yidhi sal ly slam laysa lahum khaadimun hayruha nabi maxamedow khaadim aan ayada ka ahayn ma haystaan ee ha dhaafinine bal xuu xal kala sheeg laysa lahum uma sugnaan reer muqarin khaadimun gacanyare hayruha aan ayada ka ahayn nabi ka yeelahay faqaala wuxuu idhi falyastakdimuuha ha ku adeegteen ayib faida istakhnuu markay ka deeqtobanaya maalin ay helaan gacanyaro kale ama ay soo iibsan karaanba khalluu sabiilaha wadaday sideey waa fasaxayaan jidkeeda ka leexanayaan waxay idinla joogaysaa intaad ka helaysaan ruux idinkaga filaada abadan khalluu way ka leexanayaan bsabiilha jidkeeda ka leexanaya wadada u deyna yan way xoreynayaan fasaxayaan marka hawshaasaa na qabsatay saas u diyaar garoob aan xore ayb idan bukhaari mesha wuxuu ka qadanaya marka inaysan ahayn maadaama saxaabiga xadiidka wariyey fahan uu ka qaatay haddii qisaas oo adoonkii ruuxii dhankadaas looga qisaaso oo la yidhaahdo ka gooso inayn xornimo meesha imanayn buhaari ka qadanaya ayb wuxuu kaloo ka qaatay amarku hadduu yahay wujuub faida istagnuu falyukhalluu sabiilaha may tabaadeen haddaba ha dhaqaaqay noqon lahayd howlahaas isku ururay bukhari waxaa ga soo baxday amarku inuusan wujuub ahayn xadaثna cmr ibn marzuuq abu cuثmaan albahli iqaة xaafid min ahli اjihaad wاlfiqh kana hazaan nin duulaan badan bu ahaa gaalada ku duulo caalima faqiiha qaala akhbarna shucba qaala lii muxamed ibn kadir iqaة habt masmuka magacaa buu yidhi faqultu waxaan idhi buuri shucba maxamed mukadir maantaan u tegey aniga shucba ah wuxuu i magacaa markaasaa idhi shucba layihahdaa qaala wuxuu ihi maxamed mukadir xadaanii abu shucba ayib ma shucba lagu yahdaa nin abu shucba ana iga warramay yani waa munaasabo yar wey xadaanii abu shucba ila markaad magacyo badan xusan tahay oo xufaad badan iyo shuruuq badan aad leedahay marar ba xuskuunka aada arday wax ku weydiinaya iyo sheekhaada magaciisa isku aadahay idan sheekhi maxamed mukadir magaciisa oo abu shucba kunyadiis iyo ardayga wax ka warinaya shucbaah baa isku aaday xadaanii abu shucba abu shucbana waa nin iaa wey xaafid ah, ah. can suweyd ibn muqarin almuzani ree suweyd eh, ree eh, bani muqarin niman waxay culamaa oo weliba mujaahidiin oo fara badan bay ahaayeen ayib nucmaan muqarin baa kamida ah suweyd walaalkii oo asagu la yaqanin ka nahaawandi iyo fatxulmadaa'in ba gacanta ka geystay ee eh, ducada badnaa ee mustajaabu dacwaha ahaa ayib adi reer fursla jibinhayey day ninkii ku facaanbaxay way xilliga cumar ee la yaqaan maalin baa intii reer furs laisgeli waayey saddex maalmood dagaal socday ya wuxuu ilah maanta waxaan ku weydiisanayaa inaa horta gaalada noo jiriso duadalakma ku ducey waa la aqbali jiray sideedaba ilah maanta gaalada noo jirin waxaadnoo kale ii raacisaaba ruuxa u horreeyo sheeda iga dhig waa madaxweyne dadka hogaaminaya wey ciidanka dhannaa abbaanduulihi wata wey wuxuu leeyahay ilaahu gaalada maanta horta noo jiri nasrigu markuu bilowdo ayagoo jamay cararaya aaday tusto kadibna leeb ku horaana gu dhacabubi ruux iga horshiida jirin markay saacado xabadu socotay lasjafahayey bay jabeen markay dabada jeebiyeenay seeftu bilaabatay baa asigu leeb ku halka kaga dhaca uu shiiday ninku u horreeye shuudo ahaa maalkaasna reerkas ugu dambaysa lugtay siibteen ayb meesha nolosha laisku rafaadinaya hawlaha ma jirin waa faqiih waa caalim waa muxadid waa khaazi waa mustajaabuddac waxo dhan isku kaysan jiray haddaad maqlaysaa waxaa aljihaad bilcilmi wاlxujati wاlbayaan iyo aljihaad bisayf wاsinaan kee fadli badan nagnag wey waxaaso dhan madhab ahlu irja weye dad maqasho cilmiga iyo sheekh la bartay jihaad kee fadli badan hada awalu baliyatan wey fitnada ugu horaysa wey wadaadku wuxuu ku tababaranhayaa abushujac in loo akhriya abumufrad meesha weligii fadhiyo xoogow iska welimaysto tufiya taxriiraad ku dhaqo dhibkaasi waxaasuu diidan yahay marka inuu diinta ka xulaystu rabaa meelaha qaylka helo la yidhahdo cilmiga diinta dadka la bara laftiga jihaad wey waxba jihaad ma ah ayib aan lagu ciyaana jihadka sheekh haddaa uu iska cabsatay kitaabtaas iska baro waxba carruurta noo baro meelaha malcabadaha iska joogo xerta wax u laakiin baasha yaan la dhaleecayn oo faraa lagu tagtaagi kuwii diintana soo gaarsiiyey maxay iskaga fadhiyi waaye kulligood weydiiye fuqara ahli shaam iyo craaq iyo eh, turkistan iyo bilaad mawara nahri kabul ilaa weydii yaa diinta gaadhsiiye yaa dagaalamay muxadisiin bay ahaayeen iyo fuqahaa katiibat اfuqaha ibnu qudama hogaamin jiray xulumu saliim markay socdeen ibnu qudama saaxib اlmuqni ciidan laba kun iyo an boqoloo fuqahooda dug weyn bu hogaamin jiray oo dhankay ka galaan dagaalka aan la marin cabdullahi maari ninkii doonaya inuu wax ka wariyo safka lagu tegi jiray meelaha magaalooyinka iyo gabdhaha quruxsan maya halkaas loo aadi jiray marka ninuu daaladaasoo kusoo tababartay in intii farta la baro oo dadka qur-aanka barbaro meelaha wareegeyso duub weyn qaata ama xaragooda ee waxaa ku dhihi dadka hala gaarsiiyo culammada maanta caalamka islaami joogteen waaweyn oo kulli ku dhammaaday nin kasta gurigiisa asagoo nac u dhaafin dhinta hadday saf ku dhiman lahay kulligeen wada jihaadi lahayd kulligeen ibnu cuthaymiin iyo ibnu baas iyo albaani iyo kulli iyo axmed shaakir iyo hadday saf kale wada lahaayeen sidii salafku dhaqanka lagu yaqaanay dhallinyarada muslimiinta caalam islaami maanta fooda lama geliye nin kasta marka wuxuu doonaya shaarkiisa inuu nadiifsaado cumaad cad qaato furaada soo furiisto daldalmo daruuyamo hayow gurigiisa ku laabto hadihi almushkila halkaasay baashu ka halowday xarafkii waxay dhaheen soomali waxay tiri xarafkii alif ku hallaaba albaqra kuma hagaago waa runtood mushkilo wey laftirkeedu in xaqiiqada la sheego waa laftirkeedu waa daawo wey inaad is og tahay inaad khaldan tahay oo lagaa fiican yahay inaad ogaato waa dawo laakiin mushkiladu waxaa weeye adoo khariban dadka haddaa tiraa maya hawshan yaa laga usuul salaatan la dhaafi abushac iyo adabkan la dhaafi ayib taalaska waa mushkilo kale wey nasal allah salaama <clears throat> wa ra'aa wuxuuna arkay suweyd rajulan buu arkay latama dhankalaasay oo dhurbaaxay hulaamahu addoonkiisi faqaala wuxuu yidhi saxaabigaas amaa calimta miyadan ogeyn ana suurata yani ana alwajha suuradu waa wejiga dee suura wejiga loo jeeda hadda mararka qaarkood ana suurata wejigu muxarama in la xaaraam yeelay darbuhaa wey inay xaaraamtahay in la dhankalaaso wejiga nabig uu sal slam asuuraة الra's faidaa quطica falaa suura idan suuraduna wejigan wey intaa wejiga ruux haddii la bedelo lama garan maayo ruux ruux ka tegey oo kula dhashan baa ku garanay wejiga haddii la bedelo laga garan maayo wuxuu uhi saxaabigu ra'aytunii waxaan is arkay wa inii anuguna aan ahay saabicu sabcatin toddoba kii toddobeeye ikhwa weli walaalaah toddoba walaalaoo reer muqarin ah calaa cahdi rasuulilah xilliga nabi maxamed sal slm maa lanaa nama sugnaanin ilaa khaadimun hal khaadimun usan la sugnaanin falatamu waxaa dhankalaasa ama dhurbaaxay axadunaa midkaano oo reer bani muqarina mid ka mida u gacan qaaday addoonkii fa amarana anabiyu nabigaana faray an nuctiqahu inaan xorayno hawshaasana soo martay yaan laga agbixin addoonka asagaa xaggan yaan la dhankalaasin haan la xoray xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki قال xadaثna abu cawاnة وضاح بن cبd لله الأشكري قال xadaثna فراس عن أbي صالح عن زاdان أbي cمر haddaynu soo maraynay qaala wuxuu ihi taabicigaas kunaa cinda بni cumara baanu la joogno waxaanu ahayn cinda bni cumar fadacaa bihulaamin addoon buu u yeedhay oo lahu asagu u lahaa kaana darabahu u garaacay addoonu asagu lahaa oo u garaacay buu u yeedhay ibni cumar fadacaa wuxuu u yeedhay bihulaamin addoon lahu asaa u sugnaaday kaana ibna cumar u ahaa darabahu kii garca adoonka fakashafa markaasuu fayday oo ka qaaday maradii can dahri dhabarkiisa ushuu ku dhuftay buu fiirinhayaa dayaxanaaq baa haye hadduu rabo bal inuu ogaada dhibka u geystay addoonka fa qaala wuxuu idhi ayuujicuka maku xanuujinayaa nabarkii aan kugu dhuftay ushii maku xanfafaysaa qaala wuxuu yidhi la addoonkii waa iska addoon moogtahay sayidkiisa u ka cabsana la buskiida aduu doona waa runtii hadduu doona wuu iska xishooday ama laa dhaamaadhehna factaqa waa xoreey xor baa tabaniyo ayb mar baddaan kuu gacan qaado shaydan iduubsada haddana aadan la soo taaganta xor baa tahay ayb factaqu waana xoreeyey uma rafaca markaasuu kor u qaaday ibnu cumar cuudan laan miiq laan yar buusaa u qaaday qori yar min al ardi ka qaaday faqaala wuxuuna yidhi maa lii iima sugnaanin fiihi fi lcabdi yani fii ictaaqihi min alajri ajirka xaggiisa maa yaziru wax u dhigma haada alcuuda lamiiqan buui laayan buu saa u qaaday wuxuu i niman addoonka aan xoreeyey wax weeyihiin maaha cinda shariica oo min fadaa'il acmaal ka mid ma ah waxyaabaha lagu badbaadee lagu janno taga ma aha siduu qur-aanku caddeeyey weliba haadaa layidhi ninkan maanta xoreyntiisa intaa in la keeli maayo tif caws ah ajrila kama helay maxaa yeelay kafaara gud wey anaa dhubaaxay anaa dembiga iyo dhankalaasada haddii lagu dhaafo waaba anaa burasida buui bannaankan jooga faqultu waxaan ya aba cabdiraxmaan lima taquulu haada maxaad saa u leedahay zaadaan ba hadlahay qaala wuxuu uhi samictu nabiy sal slam yaquulu aw qaala nabigoolaan maqlay ama nabigoo yidhi baan maqlay man daraba ninkii garaaca mamluukahu addoonkiisa xaddan xad ku dhufta yani dhib u geysta wey lam yaati uusan la imanin aw ladana ama dhankalaasa wajhow kafaaratu waxaa weeye an yuctiqa in xoreey dembi dhaafkiisa waxaa weeye kafaara gudka wadan xorayso idan marka kafaara gud ba iga ahayd mooyeen aniga waxba ii tari mayso yani ajir kale kama helin wey dembiga lagu dhaafay baabu qisaasi alcabdi addoonka in loo qisaaso ama laga qisaasto buu baab yahay xadaثna maxamed bn yuusuf ibn waaqid alfaryaabi wa qabiisa ibn cuqba الsuwaa'i saduuq rubama khaalaf ninka hore waa iqa xaafid sheekh اljamaca ama ninka dambe isagu waa saduuq rubama khaalafa qaala xadaثna sufyaan aلthawri qabiisa hadduu sufyaan le huwa thawri muطlaqan ba hadduu xadaثna qabiisa can sufyaan la yihahdo huwa thawri لأna qabiisa اجtahara bالriwaayati can sufyaan aلthawri can xabiib ibn abi haabit iqaة habt ila anahu yudlis can maymuun ibn abi shariib saduuq kaiir اlirsaal can camaar ibni yaasir qaala laa yadribu axadu axad ma garaaco cabdan lahu wahuwa daalimu ila uqiida minhu ywma alqiyaama laa yadrib ma garaaco wey axadun ruux cabdan adoonu lahu asagu uu leeyahay ma garaaco wa huwa daalimun lahu asagoo ka gardaran addoonaad ka gardaran tahay haddaad marba garaacdo maali maxaa dhici ilaa haddaad garaacdo uqiidda waa laga qisaasi minhu xaggiisa yowma alqiyaamati adduunka waad kaga xoog badan tahay ma ogtahay laakiin maalinka qiyaame qisaas intii shaabuunkii loo dhigo allihi ka gooso ilaahu sayid baan u ahaayo socon maysid addoon ilaahay wey ayb yaa garac ku yidhi ilaa uqiida minhu ilaa uqtusa minhu waa lagu goyn waa laga qisaasaya xadaana abu cumar xafs bn cumar alsdi iqat mutqin dhowr kor soo marray qaala xadaana shucba bn xajaaj qaala xadaana abu jacfar abujacfar magaciisa waa loo yaqaana kaysaan ismu kaysaan baa loo yaqana dhowr robina soo maray aw ziyaad nin iqa awey ah qaala wuxuu uhi sheekha samictu aba leyla salama ibn mucaawiya loo yaqaana aw mucaawiya ibn salama waa laisdaba marya marka qaarkood salama ibn mucaawiya aw mucaawiya ibn salama waa iqa asaguna qaala wuxuu uhi kharaja salmaanu salmaan baa baxay alfarisi faidaa calfu daabatihi yatasaaqatu min alaarihi ayib bannaanku u baxay xoolo uu lahaa oo ku xaraysnaa ama dameero ama fardo ama baqla ku xaraysnaa meel guri ah yuu bannaanka u baxay bannaanka u baxay raashinkii calafki loo dhigay cawskii loo dhigay oo soo daatay buu arko meel ka soo daatay kharaja salmaano baa baxay fa idaa calfu daabatii xoolihiisa cawskoodii calafkoodii calafku waxa hoolaa loo dhigaa layihahda cawskii wixii lamid a yaa yatasaaqadu ka daadanaya min alaariyi aariguna waa maxay waa meesha yarta ee xoolaha loo dhigo wax loo saaro yani meesha xoolaha lagu xidho guriga yarka ah duulka yarka xool ku xaroodaan guri jooga ee la calfiyo maxaa la yidhahd xoolaha qoyliska meel yar waa lagu xidhaya moogtahay reemagaal ku xidhaan saca eh, caruurta eh, xoogoba looga laysiiyo rida cadayska laga maala iyo meel yar baa loo dhisaa jika yar baa loo dhisaayoo lagu calfiyaa cawska iyo balka loogu tuuraa hada huwa alaariyi aarigu intaas wey haye sharif soomaali ku sharaate baab ah. baab baabku waa weyn yahay daash miyaan dhahna hadde daashii waa buuya almuhim aariyihiibaas waay ayib idan daashka oo cawska ka soo daatay iyo balkii ayuu arkay saxaabigu faqaala likhaadimihi khaadimkiisiba wuxuu ku yidhi lowlaa anii akhaaf haddaanan ka cabsanayn alqisaasa qisaas maalinka qiyaamo la awjactukaan ku xanuujin lahaa buui waan ku laxabin lahaa maxaa yeelay wixii yarahayn suuqa ka gadnayba haddana aad ka daadaysay derbiga dhul ka daatay maad in yar hoos digta oo tartamiya kolban ku dhamaysto in yar wixbaad turtuuraysaad baatulaysaa haddaanan ka baqayn maalinka qiyaamo dharbaaxadan kugu dhufto ila ana lagu dhufto waan kaa goosan lahaa waan ku garaaci lahaa maanta la awjactuk xadaثna abu الربيع سulayman بن dاud الcتك الزهري ثقة xujة قال xadaثna ismاعيل بن جعفر الزرقي ثقة xاaفظ قال xadaثna العلاء بن cabدiرحمن عن أbيهi oo cabdiرحمن بن يعقوب ah mولى الxوقة عن أbي هuريرaةa عن النبي صل سلم لتؤdna الحقوق إلى أهلiha latuadana la gutaa oo la gutaawo alxuquuq xuquuqdaa la gudan ilaa ahliha dad kale loo geyn ayib maalinka qyaama laga hadlayad nin kasta xaquu lahaa ama dhurbaaxo ama dhankalaaso ama afdugaada ama afxumo wax kasta waa lagaa goyn wey latuaadanna la gutaa oo la gutaa weye waa loo geyn loona magdhabahaya alxuquuqu xuquuqii ilaa ahliha dadka iska lahaa xataa yuqaada ilaa looga qisaaso lishaati aljamaa'i rida ahayd min ashaati alqarnaa ee hilib geysaha lay ariga waa loo kala qisaas waxba iskama daayi iska wada dad iyo biniaadam bashare digaagga israfay iyo diiqa israfay iyo dabeerihiis isdilay iyo wixii ishardiyey baa dhan baa loo kala qisaasahaya sidaysa iyadan geesaha lahayn ama geesala'aanba rabbaa ku abuuro ama ha ka jabin ha ka daateen ta geesaha la way riixi nuskay ku tuuri geeska keliya ka gelin waa taqaanaa idan maalinka qiyaama geesaha iyadna loo bixin dhaadheer maxaa leeyihi kadib baa turaab laga dhig kadib waxaa soo hadhi biniaadamkaa hadhi kuwa ay waxa w fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir kala bax ma jiro cara noqda socon mayso yaa laytanii kuntu turaaban xataa yuqaada lishaati ilaa loo qisaasa yuqaad yani yukhtasar lishaati iljamaa rida seeyada leh sayada aan geesaha lahayn ama ay ka daateen ay ka jabeen min ashaati looga qisaas qaado alqarna ay geesaha lahayd xadaana cabdullaahi ibnu moxamed aljucfi abu jacfar almusnadi qaala xadaana abu usaama xamaad ibnu usaama قال xadaثnii dاwوd بن abi cabdالlahi mawlى bني hashim waa maqbuul siduu xaafid ku sheegay taqriibka laakiin tirmidi wuxuu leeyahay sأltu muxamada can dاwوd بn abi cabdالlahi اladي rawىa can ibni jadcaan faqاala huwa muqaarib الxadiiث muqaarib الxadiiث hadday iطlaaqaan bukhaari iyo sheikhiisa ninka loo yaqaano cali bn madini ninka asaga calى aqali darajaat waa xasan الxadiiث aw صaxiix الxadiiث ayb waxaa kaloo tawfiiqiyey ibn xibaan iyo keyrkii waxaana ka wariyey akar min aaaa min atiqaat اlahbaat sida raajixa midka ninkan waa xasan اxadiiث halkaa halkaa wuxuu ku qoray cilal kabiir litirmidi saddex boqol sagaashan iyo afar raqamka ah ee safxada ah qaala wuxuu yihi sheekhaas xadaثanii cabdiraxmaan ibni muxamed cabdiraxman ibn maxamed waa min kibaar الtaabiciin wawasaqahu الnasa'i qaala wuxuu ihi akhbaratnii jaddatii ayeydii baa ii warantay ayeydii lama yaqaano laakiin maadaama aa ay tahay dariiq haweeneyna ay tahay natasahal fiiha can umi salmata ana nabiya nabi maxamed baa kaan ahaa fii beytiha beyti umu salma guriga umu salma ayuu nabigu joogay fadacaa nabigu wuxuu u yeedhay wasiifatan addoon lahu nabigu uu lahaa aw lahaa ama umu salma ay lahayd addoon umu salma ila waxaas nabi maxamede ay lahayd ama asagu uu lahaa waa shakuraawi uu u yeedhay waa addoonta wey faabad markaasay raagtay kudi dhaca nabiga nabiga waa u dhawaaqahaya way raagtayba fastabaana waxaa muuqday aladabu cadhaa muuqatay fii wajhi rasuul nabigu u yeedhi heblaay dhowr kor buu dhawaaqay waaba soo dhaqaaqi weydeen nabigu marka waa kullaaday salawatullah waslamu calayh faqaamad umu salma umu salma istaagtay ila alxijaabi xijaabkii bay aaday wa fii riwaaya ila alxujuraati qoolalkii bay aaday guriga gabadha ku jirta ku ciyaaraysa bay u dhaqaaqda xaggeeda way u yeedhaysaa ayib fawajadad waxay heshay alwasiifata addoontiio talcabu ku ciyaaraysa wa fii riwaaya talcabu bibahmatin neef xoola iskaga ciyaaraysa waxar ama nayl bay iskaga ciyaaraysa mama maqlaysa nabiga markii wamacahu nabi maxamed maciise ahaa siwaakun rumay nabiguna gacanta wuxuu ku haystay caday buu gacanta ku hay faqaala wuxuu yihi lowlaa khashyat اlqawadi haddaanan qisaas ka baqaynin yowma alqiyaamati maalinka qiyaama ah la awjactuka waxaan kugu xanuujin lahaa daalasiga rumayn gabadha wuxuu nabig ku marka u timid haddaanan ka baqaynin maalinka qiyaama in layga kaagooyo ana lay garaaco aanan ka baqaynin hadda waan ku xawdin lahaa gabadhya intaasaan kuu dhawaaqahay waad soo dhaqaaqa weyd gabadhu nabiga maysan dhegaysanna maysan maqlayninba leanna riwaayo kale waxay leedahay faqaalat umma sala waxay ku tiri markay u tagta alaa araaki talcabiina bihadihi albahma warasuul lahi yadcuuka aw yadcuuki gabadh yahay waxaaban kuu jeeda inaad iska ciyaaraysaba meeshaan aad iska bardoodami nebi maxamedna wuuba xayatisuu kugu dhawaaqahay waa ku sidee maxay tihi qaal wladii bacaahu biاlxaqi wa fii riwaaya wladii bacaka biاlxaqi ma samictuka bayt nabi maxamedo ilaahay xaq kula soo diraan ku dhaartay koo maqayninba idan nabig xusn hadana ka baqaynin in maalinka qiyaama laga qisaasto uma kugu garaci laha idan ma hawshu dhelil maaha qisaas baa diyaara waxay ambiyadu ka cabsadeen halaga cabsado dadkana faraha laga qaado zaada muxamed wuxuu ku daray ibni haytam athaqafi oo nin iqa ah talcabu bibahmatin ila mowta fawajadat waxay heshay umu salma alwasiifata addoontii bay eeshay oo talcabu baa inagu nagu dumaysa qaybtaa hore talcabu ku ciyaaraysa bibahmatin neef xoolaah qaala wuxuu ihi falama ataytu baha waxaa weyaan waxaa oranaya maxamed haytam ziyaadadiisii wey xadiidkuu warinaya falamaa ataytu markaan u keenay adoonta ahayd biha adoontii annabiyana baan u keenay ataytu waxaa wata umusalama wadata ila musalama way tagtay oo way u yeedhay falama ataytu markaan u keenay biha adoontii annabiya nabiga qultu waxaan ya rasuul nabi maxamedow inahaa ayadu lataxlif waxay ku dhaaran maa samicadka inaysan ku maqal bay ku dhaaranaysa nabi maxamedow qaalat waxay tihi umu salama wa fii yadihi nabi maxamed gacantiisana waxaa ku jira adinkiisa siwaaku rumay sheekh wuxuu qoray aciif lakiin sida raajix xadiiku waa xasan xasan way bayhaqi wuxuu leeyahy isnaaduhu maxaan rabaa hayami isnaaduhu jayid mundirna wuxuu rabaa abu yacla biasaniida axaduha jayidun saasuu leeyahay ayib cilada xadiidku waxaa weeyaan ayayda cabdiraxmaan ibnu maxamed ayaydi weye ayaduna waa min kibaari الtaabiciin ayadoo kalena waa yuxasan xadiiuhaa sida uu marayo dahabi iyo ay marayaan ninka loo yaqaan eh, ibn اlqayim eh, raxmatullah calayhi iyo hayami iyo ay maraanba yani kibaaru taabiciin majaahiishooda haddaan wax jarxa lagu haynin in layska tasaawo weliba la taxsina xadiidkooda ayay maraan xufaadda ayaga ah ama ninka cabdiraxmaanah waa iqo eh, daauudna asna tiqa sida raajixa ama waa saduuq idan xadiidku xasan weeye waxaa laga qadanaya ruuxa muslimkaa ah, in badan inuu iska ilaaliyo dadka gacantiisa ku jira ama addoommaa ama qaraabaa ama caruura ama awlaada ama ahla oon lagu degdegin makhaafat alqisaasi ywma alqiyama hada wbilahi atowfiiq